بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ikhwaani wa akhawaatii waxaynu bilaabi doonaa insha allah muxaadaraadkii muxaadaradii koowaad ee maalintii labaad ee muctamarkii toddobiyo tobnaad ee oslo norway in allahu tacaala muxaadaradan waxa ay ku saabsan tahay gabdhaha muslimaadka ah iyo dowrkooda ay ku leeyihiin bulshada ama kaalintay kaga jiraan waxaa insha allahu tacaala si talantaaliya oo wada jira ah inoogu soo wada gudbinaya labadan sheekh labadeennii sheekh sheekh maxamed bocor samow iyo sheekh maxamuud abu dalxa waxaynu leenahay insha allahu tacaala falyatafadal mashkuuran maajuuran insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ما بعد احبائي في الله تبارك جل وعلا waxaa farxadii ah sheekhana farxad u ah idinkana aan rajaynayo inaad nagula farxi doontaan inaan anigiyo sheekhaba wadaagno mowduucaan u aragnay inuu yahay mawduuc dhammaanta iyo nawada khuseeya in laga sheekeeyo adiga hooyada in laga sheekeeyo walaasha in laga sheekeeyo habaryarta in laga sheekeeyo xaaskaaga iyo sodohda waxaan u malaynayaa ama aan ogahay dadka bini aadamkaoo dhan inay intaa ka yimaadeen hooyo lagama maarmo waa midda caloosha kugu soo siday sagaal bilood dhabta kuu dhigtay markii aad dhalatay caanaheeda ku siisay ilaa laba jir baambarka kaa beddeshae dadka kaa dhigtay hooyo waa noocaas xaaskuna waa uun hooyada unbay ka timid walaashaana hooyadaabay ka timid haddaba mawduucan maanta aanu ka hadlayno sheekhaa noo sheegi doona magiciisa iyo cunwaankiisa laakiin waxaan doonayaa inaan adkeeyo waa mawduuc aad muhiim u ah raggana khuseeya dumarkana khuseeya haddaba haddii uu mawduucu sidaas yahay oo waxaan ka warramayna ay tahay hooyo iyo xaas iyo gabadh iyo eedde iyo habaryar waxaan rabaa inaan sheekha iyo saaxiibka aan weydiiyo sheekh alfaadil maxaad u bixisay ama aad u dooratay ama aad ugu walqashay cinwaanka ama magaca muxaadaradan adoo mahadsan bismi illaah alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu اllahi wasalaamuh cla rasuulih wxabiibih wmustafaah wcla alih wsaxbih wslm wbacd jazaku llah khayr waxaan ugu wanqalay oo aan u bixiyey xaawola'aan waa xayaata la'aan xaawola'aan waa xayaata la'aan xaawo marka aan leenahay waad fahmi kartaan waa hooyadeen wixii gabadhah ee dunida ku nool iyo wixii rag ahba hooya xaawaa u ah marka magacaas ay qaateen ciwaankaasaan ugu daray sababka ciwaankaasaan ugu magac daray amaba ay xambaarsan tahay kelmaddan qiimiga badan sidaad og tihiin abuna aadam markii la abuuray ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray gurigan dunida ah ee saqafku saaran yahay ee saldhiggiisuna dhulka yahay ilaahay wuxuu ugu talagalay khalqi ku noolaado in la helo khalqigaasi waa inay leeyihiin saldhig hadday qufquf tahay iyo hadday ummad tahay nooc kastoo ay tahayba saldhiggaasi waa inuu noqdaa saldhig sakanah lagu xasilo lagu dego allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxidatin wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة labada aayadood waxay tilmaamayaan sakan xasilid markii la yidhaahdo qof kastoo ifka ku nool hadduusan saldhig lahayn dhaqaaq ma laha hadduusan deegaan lahayn dhaqaaq ma laha bulshadu haddaanay saldhig dhahayn dhaqaaq ma laha xitaa hadalkaa saldhig leh waxa loogu magacaabay gabadha muslimadda ah gabadha hooyo waxa loogu magacaabay waa inay saldhig tahay waa in lagu xasiro waa inay deegaan tahay haddii marka iyada aanay jirin sakan ma imaan karo sidaasaa ciwaankii wuxuu ku noqday xaawala'aan waa xayaatala'aan sheekhayga marka waxaan weydiinayaa gabadha saas ah oo aad moodaba sababteedii dunida inay iyada u tahay in lagu degoyna tahay qur'aanka famaa qiimatu lmar'ati fi lqur'aan maxaa marka qiimaheedu yahay qur'aanka uu ku yahay gabadha muslimadda alxamdu lilaahi amaa bacd <clears throat> shay kasta oo qiimo leh wuxuu mudan yahay in la qadariyo cidda shayga qiimaha u yeeshay inay qadariysana mudan waa allah subxaanahu jalla wacalaa haddii aad qur'aanka kariimka aad ku noqotaan oo aad si wacan oo fiican aad u aqridaan waxaad arkaysaan mansilada iyo darajada iyo booska iyo makaanka uu alla subxaanahu jala wacalaa uu geeyey xaawo sida uu sheekhu u bixiyey sida uu sheekhu u bixiyey xaawola'aan waa xayaato la'aan waa mowduuc runtii aad iyo aad u qiimo badan haddii aad aqridaan qur'aanka suuratulbaqara in badan buu ilaahay qur'aanka ku faahfaahiyey axkaanta hooyadeen xawaa haddii aad fiirisaan suuratu aali cimraan ilaahay baa ugu magacdaray subxaanahu jalla wacalaa faahfaahinteedana gadaal baan oga tegi doonaa qur-aanka waxaa ku jirta suurad la yidhahda suuratu nnisaa alkubraa waa suuradda dheeree la yidhahdo suuratu nisaa magaca hooyadeen xawaa ayay wadataa oo loogu magac daray haddaad akhridaan qur'aanka suuratu kaaf haayaa cayn suuratu maryam ayaa la yidhaahdaa waa suuraddan oo qur'aanka ka mida oo xambaarsan magaca hooyadeen xawaa haddii aad aragtaan ama aad aqridaan suuratu lmu'minuun waxaad arkaysaan qismi badan inuu ilaahay kaga warramayo hooyadeen xawaa haddaad aqridaan suuratu lqasas waxaad arki doontaan yacnii qismi weyn in lagaga warramayo hooyadeen xawaa haddaad aqridaan suuratu taaha waxaad arki doontaan qiso midda qasas lamida in lagu sheegayo hooyadeen xawaana lagaga waramayo haddaad akhridaan suuratu taxriim awalkeeda iyo aakhirkeeda waxaad arkaysaan in lagaga waramayo hooyadeen xawaa haddaad akhridaan suuratu talaaq oo suuratu nisaa asuqra la yidhaahdo waxaad arkaysaan in lagaga waramayo xuquuqda iyo waajibaadka ay leedahay hooyaden xawaa haddaad akhridaan aqridaan suuratulmujaadala waxaaba keenayba hadalkan laysku celinayo jawaabteeda rabbulciza ayaa ka soo jawaabay waxaad arkaysaan qiimaha iyo qadarinta ay islaamka ku leedahay hooyaden xawaa ugu dambayntii iyo gebagabadii haddaad aqridaan suuratu almumtaxana waxaad arki doontaan qiimo aad u sarreeya qiimo aad iyo aad u weyn oo ay leeyihiin ama ay leedahay hooyadeen xawaa oo ilaahay qur'aanka ku siiyey subxaanahu jala wacalaa nacam haddaan gartay sababta gabadha muslimadda ah haddaan gartay marka gabadha alaan caraftu sababa ghaswiha duulaanka sababka loogu yahay in loo quuri la yahay intaa uu qur-aanka ku tilmaamiyo qiimiga ay leedahay gabadha in loo quuri layahay baan hadda gartay marka xaqiiqadu waa sidaa maxaa dhacay lianna cunsurka uu qur'aanku sidaa u caddeeyey waxaan shaki ku jirin inuu yahay dhismaha adduunyada waxaan xusuustay inuu nebigu yidhi sala allah alay slam addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'a alsaalixa adduunyadu waa waxyaalo dhaldhalaala ah. dhaldhalaalkaa waxa laga qaadan karo waa haweenay rabbigee taqaana waxaa loogu soo duulayaa in ayada lagu soo duulo waxaa keenaya booska ay ka fadhido bulshada booska ay ka fadhido islaamka qiimaha ay gabadhu ka leedahay islaamka iyo iyadoo la ogaaday inay tahay cunsur jilicsan oo cad jilicsan leh oo maxaa la yidhahdaa meelo laga soo geli karo oo la danqin karo maxay dhaheen waxay dhaheen xuquuqdii ragga ayaa la siiyey alrijaalu qawaamuuna ayuu rabbi yidhi subxaanah wa tacaala cala nisaa marka hoggaankii waxaa la siiyey ragga waxay dhaheen arintaasi dulmi bay ku tahay dumarka sababta hoggaanka ragga loo siinayo waxay dhaheen dhaxalkeedii ayaa laba nin iyo hal hal gabadh iyo laba nin yacnii hal laba gabdhood iyo hal nin ayaa la simay arrinkaa waxay dhaheen waa dulmi maali ah oo gabadhii lagu samaynayo waxay dhaheen waqarna fii buyuutikunna gabdhaha guryahooda haddayna daruuro u baxaynin ha ku asturnaadeen ragguna meeshay doonaan ha mareen dulmi ayay dhaheen gabdhihii ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu idaa jaaka yani waxaa lagu yidhi nebi maxamedow dumarkaaga iyo carruur gabdhahaaga waxaad amartaa in ay jilbaab xidhaan oy is asturaan raggina waxaa la yidhaha cawratu rajul maa bayna asurati waalrukba ninka cawradiisana waa xudunta iyo lowyaha gabadhana waxaa la yidhi maro weyn baa lagu daday waxay dhaheen waa dulmi gabadha waxaa la yidhi weli bay u baahan tahay idaa jaa'akum man tardawna diina wa khuluqa waxaa la socday oo la yidhi ayuma imra'atin nukixat bikayri idni waliyiha fanikaaxuhaa bail fanikaaxuhaa bail fanikaaxuhaa bail gabadhii waxaa la yidhi waxay u baahan tahay idan ayay u baahan tahay markii la guurinayo maxram la'aan gabadhu inay safarto maxaa loogu diiday baa la yidhi maxaa dhacay islaamka ayaa guumaysanaya masaa'ilka noocana ee arlada ka badan waxaa ka mid a tacadudkii raggii waxaa la yidhi ninka awood u leh afar baa u bannaan sharciga gabadha laakiin maya hal nin unbay guursan kartaa intaasoo dhan markay isku soo dareen oo gabadha xijaabkeedii iyo asturkeedii iyo xishoodkeedii iyo guri jooggeedii iyo iyo iyo dhalmadeedii wixii o dhan markay isku soo dareen qiimaha uu qur-aanku siiyeyna ay eegeen waxay ogaadeen gabadha intaa in lagala dagaalamo inay tahay meel laga geli karo oo bulshada laga fasahaadin karo walidaalika waxaad arkaysaan wax yar oo dumarka ku tacalluqa maanta haddii la sheego adduunka oo dhan ayaa hal mar boodaya kelii baan arkayo qosol badan oo cajalada aan leehay intii laga soo googooyey aan leehay dumarku ragga ha maqleen ilaah baa yidhi ha maqleen oo ha ateeceen marka la murmo oo la buuqo guriga dhib baa ka imaanaya markaasaa waxaan idhi ninka laba qof laba nin isma qabi karaan anigoo macnaheedu ay tahay guriga lab iyo dhadig baa isku qabi kara oo kala dambeeya waxay ka soo saareen abu talxa wuxuu leeyahay dimuqraatiyada waddankan buu ka hor imaanayaayo laba nin isma guursan karaan halkaasaa intaa yarbaa waxaa laga soo saarayaa in cajalado intii la googooyo kadibna la faafiyo kadibna cay iyo aflagaada laga sameeyo waa wax dumar ku tacalluqa haddii janiser laga helo waa xisatu lasad maanta waxaa weye waa libaaxu meeshuu ka qaliili lahaa sidaa daraaddeed dumarkayaga qiimay leeyihiin oo qur-aanka qiimeeyey oo lama xaqiri karo oo lama yasi karo oo ma ihaanaysto ilaa nin liita mooyeen saasuu nebigu yidhi sala allahu caley wasalam culammada muslimiintana ayagaa mudan inay xaqa intay caddeeyaan ay dadka xaqooda ay siiyaan in la liidaa xaaraan bay markaa noqonaysaa waxaanse doonayaa inaan sheekha su'aal cajiiba weydiiyo oo mawduuceenna ku sugan yani mataqaanaa la ah suuratu aali cimraan rabbulciza markuu ka soo sheekeeyey dadka la doortay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxaanu dooranay istifaa aan ku samaynay aadam waxaan kaloon dooranay nuux wa aala ibraahiim intaa markii la sheegay ayuu alla yidhi wa aala cimraana cala alcaalamiin su'aasha waxay tahay wa aala cimraana cala alcaalamiin intii oo dhan waa laga hadhay nebi aadam qisadii kuma sii soconin nabi nuux qisadii qur-aanka laguma sii sheegin suuratu alcimraan baan ka wadaa nebi eh, ibraahim iyo aalkiisa qisadii kuma sii soconin laakiin qisadu waxay horay ugu sii siqday aala cimraan maxay yihiin aala cimraan odaga sidaad ogtihiin nin diimeed ee eh, hogaamiye diineed abuu ahaa laakiin isaga halkiibaa lagu reebay waxaa meesha ka dhaqaaqay hooyadii maryamo dhashay ahaydna wadaadii cimraan uu qabay ujeeddada marka meeshaasi waxa weeyaan saldhiggii baa weli lagu socdaa iyadaa gundhig ah mujtamaca qiimiga ay u leedahay ayaa halkaa laga dhaqaaqo alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka maa fii baطnii muxarara fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim oo micnaheedu yahay ducay bilowday yaa tura marka ay leedahay haweenaydii cimraan waxay tidhi ilaahu waxa calooshayda ku jiraan kuugu natray inaan kuu qoor xureeyo halka waxaa laga garan karaa dowrkii mujtamacay ka fakaraysaa dhismahan diineed sida uu sii socon lahaabay ka fakaraysaa bulshada inay sii dhisnaato bulsho diinku sii socoto qiimigeedu toosnaaday ka fakaraysaa goortaa ay ducaysanaysa ilmihii welima dhalaninoo caloosheeduu ku jiraa idan hamigeegu waxa weeyaan ilmaha ay dhali doonto mujtamac diineed mid hogaamiya oo ummadda waxtar u leh ma aha nafsadeeda ummadda waxtar u leh ayay kasii fakaraysaa oo ay leedahay ilaahu waxaan kugu nadray waxa calooshayda ku jira in uu noqdo hogaamiye diineed in uu noqdo mid adiga kuu adeega ilaahay wixii u adeegana bulshadu u adeego bimacnaa rabbi subxaanahu wa tacaala addoommadiisa uu soo dirsaday ee addoommada diineed uu ka dhigay oo dhan waa qawaacid tiirarka ummadda ay ku taagan tahay wey sidaa daraaddeed ayaa halkaa reer aale cimraan markii lagu reebay odagii iyo ambiyadii kale waxaa iyada looga amba qaaday ilaa muddo laga sii sheekay wa aala ibraahiima wa cimraana waxaa sheegtay inay tidhi innii nadartu laka maa fii batni muxarara waa hooyo tarbiyaynaysa ilmaheeda uurka ku jira lana damacsan inuu noqdo ilmo xor ah halkaasi waxaad tilmaamaysaa dowrka hooyada hadda kahor waxaa jirta qiso adig kugu saabsan adig iyo hooyada idin dhex martay ma nooga faa'ideyn kartaa arrintaas qisadaas muddo xoogaa sii fogayd bay ahayd oo sheekhu taariikh ahaan iyo weydiiyey wuxuu i weydiiyey sheekha qur-aankaasaan ku bartay saaxiibkaygu aad baan u sheekaysanaa qisadaasi waxay ahayd anoo shan jiraba horta dugsi qur-aan laygu biiriyey oo aan galay toban maalintaan jiri baan kitaabka ilahi subxana wa tacaala xifdiyey badankana hooyaa sabab u ahayd oo dee nin agoonnimo ku soo koray baan ahay oo abbihan oo siddeed jir ah ayuu geeriyooday hooyo kaalin xoog labay meeshaas ka qaadata arrimo fara badan baa jira laakiin qayb ka mid ah marka aan tilmaamo waxaan xusuustaa dowrka mujtamaca hooyo ay ku leedahay waxaan xusuustaa hooyo habeennada habeenno badan oo habeennada ka mid ah in intay gacanta i qabato subac i geyso meelaha culimmada iyo macallimiinta ay ku subciyaan koobiyo toban jir baana intay i geyso markay i u tago ay hooyo iska soo baxdo anigoo markaa u haysto hooyo inay guriga tagtay hooyana guriga ma tegin meel laabka ah bay fadhiisatay goortaasna waa bacda salaat alcishaa hooyo qur-aanka ma taqaano ilaahay naxariista janna ha ka waraabiyo hooyo qur-aanka ma taqaano laakiin geedka waxay u fadhiisatay inay dhegaysato subacayga iyo qur-aanka aan akhrinayo codkaygay taqaanaa hooye maxay samaynaysaa dhagxaan yaroo gurudux bay soo uruursatay aayaddan gafaba hal dhagax bay qaadaa meel bay dhigtaa aayaddan gafaba hal dhagax bay soo qaadaa meel bay dhigtaa aayad kalean gafe dhagax bay soo qaadaa meel bay dhigtaa marka subaxu dhammaaday anigoo u haysta hooyo inay baxday waa berigiina dhow yahay ayay hooyo tiri nakeen tiradiina way haysaa markaasay ugu tiri hooya xal intaasoo aayadood baad gaftay xaloo dhanna way soo jeedoo subacay dhegaysanaysa guriga markaan tagnay nolol maalmeeddiidina waysii waa u dheeraatay goor dambe oo aan xoogaa weynaaday baan fahmay hooyana weydiiyo ii sheegtay igu tiri maxaad ku ogaatay hooya qur-aanka ma taqaanid markaan idha hooya meeshaasaan fadhiyey habeennadaasoo dhan inta aayadoodoo aad gaftay dhagax baan tirsanayay bay tiri oon meel dhiganay idan fadliga iyo qiimigiisana maanta waxa inta badan iyo khayrka wanaagga sabab ku ah oo inaan halkan fadhiyo ida sabab waa ilahi subxana wataala ka sogo barakallah fii sheekhu maadaama qiimigaa lagu sheegay gabadha muslimadda ah hooyana dowrkeedu kaa yahay kana fakarayso mustaqbal ummadeed reerkaa barakaysana aale cimraan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qiimigiisa qur-aanka ku tilmaamay reerkaasi xaaladooda xaggay gaadha alxamdu lilaah <clears throat> reerka barakadiisu waxay gaadhay nabiyullaahi zakariya calayhi asalaatu wassalaam markii ay geeriyootay maryamo binti cimraan hooyadeed aabbaheedna geeriyooday gabadhan yaa korinaya oo qaadayana laysku qabtay gebagabadii iyo qorituur iyo gunaanad waxay noqotay inuu nasiib u helo zakariya calayhi asalaam oo sida mufasiriintu mu'arikhiintu ay sheegaan qaybo ka mida ah oo habaryarteed uu qabay isaga ayaa gabadha maryama a soo koriyey wuxuuna ku soo koriyey baytulmaqdis ayuu ku soo koriyey gabadhii markii ay sooba kortay ayadoo halkaa ilaahay ku caabudaysa subxaana wa tacaalaa ayaa markuu u yimaado wuxuu arkaa gabadhii oo ilaahay subxaana wa tacaalaa uu u keenay malaa'igna dabcan ugu soo dhiibay cunto aan markaa laga helin ama xilligeedii ayna joogin meesha la yidhaha baytulmaqdis barakada cajaa'ib kale markuu la yaabay iyo awliyanimada ayuu gabadhii weydiiye oo yidhi yaa maryamu annaa laki haada maryamoy bay waxaan kaaga ahaadeen bilmunaasaba qur'aanka nin saxaabi ah oo magiciisa lagu sheegay si sariix ana loogu sheegay intaan garanayna zayd baa jira laakiin inta kas way dhici kartaa mararka qaarkood in qur-aanka laga fahmo in hebel loo jeedo waa suurtagal laakiin magac sariix ah waxaa lagu sheegay zayd qur'aanka inta gabadh magaceed lagu sheegay ama iyadoo hooye ah ama iyadoo la qabo ama iyadoo gabadha ah, waad la tacajubaysaan tanaa ka mida marka yaa maryamu waa magaceedii oo sariix ah annaa laki haada waxay tidhi qaalat huwa min cindi illaah allah agtiisa ayay arsaaqadan iiga timaadaa weliba waxay raacisay ina allaha yarsuqu man yashaau bikayri xisaab ilaah subxaanah xisaab la'aan buu cidduu doonu arsuqaa waman yattaqi llaha yajcal lahu mahrajan wman yttaqi اllaha yajcal lahu min amrihi yusra in tattaquu allaha yajcal lakum furqaana cidda alla ka baqda ilaahay ee tala saarata ilaahay baa si gooni ah u arsuqa subxaanah wa tacaala waana midda nabi muxamed lagu yidhi sal ly salam wamur ahlaka biاsalaa wastabir calayha la nas'aluka risqa naxnu narsuquka waalcaaqibatu liltaqwa suuratu taaha awaakhirkeeda adigu salaada ehelkaaga amar welina ku sabar annagaa ku arsuqayna adiga arsaaqad kaama rabno waa miduu alla yidhi subxaanah aayadda konton iyo lixaadee fii suurati daariyaat wmaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun maxaa ka dambeeya maa uriidu minhum min risq wma uriidu an yuطcimuun ina allah huwa arazaaqu du lquwati اlmatiin wcala allahi fatawakaluu in kuntum mu'miniin haddaad alla tala saarataan ilaahay baa idin arsuqaya wallahi low tatawakkaluuna cala allahi warasaqakum kamaa yarsuqu tayr haddaad ilaahay si dhaba ah u tala saarataan sida shimbirta loo arsuqo ayuu alle idiin arsuqi lahaa yaa maryamu anna laki haada qaalat huwa min cindi illaah in allaha yarzuqu man yashaau bikayri xisaab barakada reerkii wanaagsanaa iyo hooyadii qiimaha lahayd waxay gaadhay nebi zakariya oo da'diisu weynaatay madaxiisuna ciroobay xubnihiisa iyo lafihiisuna ay maxaa la yidhahdaa burbur ku dhow yihiin sida suuratul maryam oo alla ku sheegay subxaanahu wa tacaala bacda kaafha yaa caynsaade dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya id naadaa rabbahu nida'an khafiya qaala rabbi inii wahna alcadmu minii washtacala alra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya asagoo waayeel oon waxba dhalin ayuu gabadhan barakadeeda la yaabay markaasuu wuxuu yidhi oo gabadhani hadday alla bariday kadibna arsaaqadii u timid anigaba soo ilaahay intaan baryo ilaahay awlaad ima siin karo hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi hab lii min ladunka duriyatan tayiba inaka samiicu ducaa gabadhan maryamo hooyadeedna saasay ilaahay u bariday oo markay tidhi muxarara fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim fataqabalahaa buu alla yidhi rabbuha biqabuulin xasan wa anbataha nabatan xasana kadibna wakafalaha zakariya هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء maba daahine faau tacqiib baa lagu bilaabay fanaadat lmalaa'ika wa huwa qaa'imun yusallii fi lmixraab ana allaha yubashiruka biyaxyaa haddaad ii weydiisay qoyskaasi xawa barakadeeda waxaa ku dhashay yaxya xawa barakadeeda waxaa ku dhashay yaxya reerkaasay u barakaysneen iyo awliyenimadii laga arkay iyo ducadii laga arkay iyo barakadii laga arkay ayuu nebi zakariya raacay oo uu qaatay kadibna ilaahayna wuxuu u baryey subxaanah wa tacaala wuxuuna ku siiyey yaxya calayhi salaatu wasalaam weli waxaanu ku dhex jirraa ayoha alikhwa xaawo la'aan waa xayaato la'aan xaawo jannada ma laga xigaa jannada ma laga xigaa xaawo cibaadada ma laga xigaa xaawo maxaa u dhexeeya xaawo iyo aadam maxaa u dhexeeya ilaahay ma loo kala dhow yahay oo ma ninkaa ilaahay u dhow mise nin walba waxaa weeyaan nimaan shaqaysanin shahma cabo sheekhayga su-aashaasaan raba inaan weydiiyo jawaabta waa maya waa loo siman yahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay nisaau shaqaa'iq rijaal dumarku waa ragga jeexood walaalahay ragga la yihiin waxaa loo siman yahay alamru bilmacruufi walnahyi can munkar waxyaabaha jannada lagu taga ah ilaahayna qur-aanka ku tilmaamee yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd lama kala harsana sida ragga mu'miniin u leeyihiin ayay dumarku mu'minaad u leeyihiin sida ragga munaafiqiin ugu jiraan dumarka munaafiqaad baa ku jira sida ragga mushrikiin ugu jiraan dumarka mushrikaad baa ku jira waa loo siman yahay wayucadib allahu almunaafiqiina walmunaafiqaat waalmushrikiina waalmushrikaat halkan waxaad arkaysaa jannada in loo siman yahay markii laga hadlaayo alamru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar allah subxaanahu watacala wuxuu yidhi ragga mu'miniinta ah iyo gabdhaha mu'minaadka ah qaarkood baa qaarka kale xigta u ah ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar salaaddii baa loo siman yahay isku dar wayuqiimuuna asalaata zakadii baa loo siman yahay wayu'tuuna azakaata taacat allahi wa taacatu rasuulihi baa loo siman yahay wayutiicuuna allaha wa rasuulah naxariistii allah haddii intaa la sameeyaa loo siman yahay ulaa'ika sayarxamuhum ullah jannada waa loo siman yahi wixii ka dambeeyana waa gelidii jannada qof walba wixii uu yimaado iyo isaga tabartiisu waxay reebto weeye xagga kale suuratu axzaab markii laga hadlaya rabbi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay ummahaatu lmu'miniin markii la tilmaamayay waman yaqnut minkuna lilaahi wa rasuulihi wa tacmal tii idinka idinka mid ahoo alla subxaanahu wa tacaala u hoggaansantae ateecda rasuulka ateecda camal wanaagsan la timaada nu'tiha ajrahaa maratayn ajrigeeda laba gool baan siinaynaa baa ilahi subxana wa tacala yidhi wa actadnaa lahaa risqan kariiman baa alla yidhi xagga awaamiirta markii la furinayay iyo dacwada ilahay subxana wa tacala wuxuu le wadkurna maa yutla fii buyuutikuna min aayaati illahi walxikma sidoo kale darajaadka markii laga hadlaya hadday islaamnimo tahay hadday iimaan tahay hadday xasanaad tahay hadday soon tahay hadday toosnaan tahay hadday dembi dhaaf tahay hadday xus alla tahay fii suurati alaxzaab baa alla ku tilmaamay ina almuslimiina wlmuslimaat maxaa garab yaalla wlmuslimaat walmuminiina maxaa garab yaalla wlmu'minaat walqaanitiina walqaanitaat ila aakhir alaaya akhri waxaad arkaysaa in sida loo socdo qof walba taagtaada intay ku reebta ay tahay ilaahay subxaana watacaala cadaaladiisana ka mid taha akhiiran waxaa lagu gebagabay aayadda waaddaakiriina allaaha kaiiran wadaakiraati acadda allaahu lahum maqfirata waajran cadiima acadda allaahu labadan qolo qolo kastoo ka midii ah ciddii dadaasha alle wuxuu u diyaariyey dembidhaaf iyo ajri aad u weyn weynba u diyaariyey idan jannadu waa loo sameeyey dacwada waa loo siman yahay khayrka waa loo siman yahay aakhirana qof walba inta isaga uu geysta ayuu leeyahay laakiin waxaa la yidhi wa qadiiman kamaa qiila dumarka maadaama bulshada dowrka ay ku leeyihiin aad ay u weyn tahay la'aantoodna aan la socon karin hadafkuna yahay la'aantood inaan la noolaan karin mujtamac iyaga aanay dhisin mujtamac jira uusan ahayn meesha iyagu xaggooda hadday ka leecdana bulshadoo dhamba baaba ay tahay horena loo yiri dumarka iyagaa rag soo saara nin kastoo weyna gabar baa ka dambaysa maadaamoo la yidhi rasuuluullaahi nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam min ulilcasmi buu ka mid yahay nebiyada ugu badan qisaska qur-aankuu ka mid yahay bal hadday dhalashadiisii tahay barbaarintiisii haddii ay tahay dowr maxay ku lahaayeen dumarka alxamdu lilaah si kooban waxaan u dhihi karaa nabiyullaahi muusa calayhi asalaatu wasalaam noloshiisii oo dhan waxaa ka qayb qaatay afar mise shan dumar ah afar dumara iska dheh waa cajiib oo nabiyullaahi muusa afar dumara ah baa ka qayb qaatay nacam qur qur'aankuna alle ku sheegayaa subxaanahu wa tacaala taa waxaad garanaysaan yacnii kaalinta ay dumarku ama xaawo ku leedahay bulshada iyo soo saaridda dacwada iyo difaaca diinta aan ku bilowna hooyadii asaga dhashay wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciihi nabi muuse hooyadii magaceeda lama sheegin oo qur-aanku ma caddaynin laakiin nabi muuse hooyadii in la yidhi baa ku filan gabarh kastana waa hooyadaahde gabarh kastana waa un hooyada marka nabi muuse hooyadii magaceeda maxaa looga baahan yahay wa awxaynaa ilaa ummi muusa rabbi baa leh aniga u waxyooday inay nabi ahayd ma aha laakiin waa waxyul ilhaam waa darajo aada u sarrayso weeye maxaa lagu yidhi nebi muuse hooyadii wiilkaa muuse ah markuu dhasho nuuji an ardicii gaalkii fircawn ahaabaa qooqan saxaradii iyo kuwii sixirka yaqaanayna uu faaliyey oo waxay ku yidhaahdeen nin reer banu israa'iila ayaa mulkigaaga kaa qaadi doona wuxuu yidhi waanba dili cunug walbaoo dhasha wiil walba oo dhasha nabi muuse sanadkii wiilasha la laynayay buu ku soo hagaagay wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciih faidaa khifti calayh faalqiihi fi lyam haddaad u baqdo badda ku tuur hana u cabsanin baa la yidhi arag sida loo adkaynayo walaa takhaafii walaa taxzanii inaa raadduuhu ilayk wajaaciluuhu min almursaliin wakhtigaa kooban faahfaahin dheer bay u baahan tahay laakiin ciddii koowaad oo ka qayb qaadatay nebi muuse mar labaadna way ku soo laaban doontaaye oo wajaaciluu inaa raadduuhu ilayk ayuu ilaahay oofinayaa subxaanahu wa tacaala oo dhihi doonaa faradadnaahu ilaa ummihi kay taqarra caynuha hooyadii qabsada mar alle markii wiilkii badda lagu tuuray ciidankii fircawn ay gacanta ku dhigeen ayay hooyadii way welwalaysaa gabadheedii bay tidhi bal soo eeg waa gabadha aan leenahay yacni waa gabadha yarsay dacwada iyo dhisidda diinta iyo dacwada ay oga qayb qaadanayso wa qaalat liukhtii qusiihi fabasurat bihi can junub wahum laa yashcuruun meel dheer bay ka aragtay suuratu taahana si kala loogu sheegay oo sidaasoo kale ah gabadhaasna waa gabadha labaad ee ka qayb qaadatay iyadoo alla yidhi waxaramnaa calayhi lmaraadica min qabl ayaa waxay tidhi hal adullukum cala ahli beytin yakfuluunahu lakum wahum lahu naasixuun waa gabadhaasi nusxi iyo dadaal ayay dacwada iyo diintaa ku bixisay iyo siduu u badbaadi lahaa nabi muuse hooyadiina dib baa loogu soo celiyey gabadha saddexaad waxaa weye imra'atu fircawn aasiya binti masaaxim oo jannada loogu bishaareeyey laa taqtuluuhu casaa an yanfacanaa aw natakhidahu walada ha naga taabanin inuuna anfacaa laga yaabaa gabadhaasna way ku habsatay ha taabanin bay tidhi fircawn wiilka inuuna anfacaa laga yaabaaye saddex gabdhood baa nebi muuse aad arkaysaan inay noloshiisii ay ka soo qayb qaateen nebi muuse feeryahanka adduunka ugu horreeyey ee mataqaanaa soo mara ayuu ahaa ma aha maxamed cali kaley aha feeryahanka adduunka ugu horreeyey nabi muuse calayh salatsalaam wuxuu arkay asaga iyo wuxuu arkay nin qibti ah iyo nin banu israa'iila oo isdilaya kadibna kii qibtiga ahaa ayuu feer ku dhuntay fawakazahu muusa faqadaa calayh ay famaat waa dhintay lama garan cidda dishay waa la baadhay oo waa la waayey ricaayada ilaahay gurigii laga baadhayey ee askartu ka baxaysay ayuu dhex mushaaxayey mar dambe ayuu haddanana arkay kii iyo mid kale markuu ku soo dhaqaaqay ayuu wuxuu ayuu cabsaday aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsan bilams arrinkii markuu kashifmay kulan degdegaa layskugu imaaday waa in la dilaa la yidhi oo lasoo qabta nebi muuse nin mu'mina oo meesha fadhiyey ayaa warkii soo qaaday wa jaa'a rajulun min aqsa almadiinati yasca qaala ya muusa ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuka fakhruj inii laka min annaasixiin waa baxay ilaahay buu beryey ilaahay baa tawfiiqdii waajfajiyey walama tawajaha tilqaa'a madyan madyan buu aaday wuxuu helay qolo biyo xoolo waraabsanaya laba gabdhood oo adhigii celinaya taduudaani buu ilaahay ku tilmaamay maxaa idinku dhacay adhigii buu u waraabiyey labadii gabdhood waxa weeyaan intay aabbahood u tageen baa waxay ku dhaheen nin saasaanu aragnay oo laba tilmaamood la yaab leh nin awood badan haddana aamina ha la igu yeedhu yidhi fa jaa'atu ixdaahumaa tamshii cala istixyaa qaalat ina abii yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana isku soo duuduubo gabdhihii mid kamidii uu guursaday inii uriidu an unkixaka ixdabnataya haatayni calaa an ta'juranii amaaniya xijaj nabi muuse waxaa ka soo qayb qaatay noloshiisii oo halkaa soo gaadhsiiyey afar xawo afar xawaa afar dumara ayaa soo gaadhsiiyey sidaa daraaddeed hooyadu waxay leedahay qiimaha aadka u qiimaha badan ee aadka u wanaagsan ayay leedahay naam ku soo dhowo sheekhi baarak allah fiik jazah llah khayr ma sha allah laakiin suaalka aalkaa weydiiyey dowrka ay leedahay waxaa sabarka dulqaadka iyo ilaalinta guriga iyo reerka qur-aanku muxuu ka sheegay hal maal baa noogu filan isagoo wakhtigu yaryahay tusaalaha noogu filan waxa weeyaan gabar saxaabiyad ah oo qiimi badan oo aad wada taqaanaan khawla binta thaclab radia allahu tacaala canha wa ardaaha ee nebiga u timid ee akeegtan dhex maray ee dacwoonaysa wadaadkeed aws ibnu saabit aw wadaadkeegii ka dacwoonaysaa nebigu timid calayhi salaatu wasalaam gabadhii ilaahay subxaanah wa tacaala bay gacmaha u hoorsatay ducadeediina waa la aqbalay qur-aan baa laga soo dejiyey wadaadkii iyada gabay baa la canaantay wuxuu ku hadlay waxaa la yidhi wainahum la yaquuluuna munkaran min alqowl halkaa waxaad ka garan kartaa nudqa yar khawla binta thaclab nebiga erayada ku tiri waxaa ka mid ahaa ilmaha iyo qoyska siday uga fakarayso usrada ilaalinteeda ilaan mujtamacu wuxuu ka bilowdaa qoyskuu ka bilowdaa siday u ilaalinaysa mujtamac iyo qoyska waxay leedahay caruur yaryar baa joogta haddaan wadaadka u dhiibana way dayacmaayaan haddaan anigu qaadana way baahanayaan carruurtana labada isdhashay dhexdooday ku wanaagsan yihiin inuu qoyskii sii dhisnaaday ka fakaraysaa ubadka inaanay dayacmin bay ka fakaraysaa iyada inaanay dayacmin bay ka fakaraysaa mujtamac dhisidiisii iyo usarkii iyo ubadkii bay ka fakaraysaa oo ay leedahay haddaan siiyo carruurtii baa dayacmaysa haddaan anigu haayana way baahanayaan isla wada joogay arrintu ku fiicantahay waxyaabaha ay ku dacwootay bay ka mid ahayd idan khawla tusaale nooga filan noogu filan sabarka ilaalinta usarka mujtamaca dhisidiisa inay gabadhu ka fakarto gabadhaasaa noogu filan oo gabadh saxaabiyad ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la nool hor fadhida su'aalo weydiinaysa waxaan doonaya markaa isagoo wakhtigu yar yahay sheekhu inaan weydiiyo suurat lmumtaxina maxay ka tiri gabdhaha qiimigooda iyo dowrka ay kuleeyihin mujtamac alxamdu lilahi wabacd suurat lmumtaxana aw mumtaxina saa doonto oo ismu faacil iyo ismu mafcuul midkaa doonta xarakeeye waxay ka sheekaynaysaa dhacdo cajiib oo la yaab badan dhacdayna sanadkii lixaad iyo toddobaad intay iska qabtaan dhacday ama shanaad iyo lixaad xudaybiya baa la yidhaahdaa kun iyo afar boqol oo uu nebi maxamed la socdo sal ly salam ayaa cumrada aaday qurayshi way u diideen dibbay u soo noqdeenoo meel xudaybee la yidhahdoo ceel leh ayay degeenoo barako badan ka dhacday nabigu wuxuu yidhi calayhi salatsalaam ha la qowraco hadyiga iyo xoolaha timahana ha la xirto saxaabadii way ku adkaatay shuruudaa la kala galay aad u adag oo saxaabadu cumar oo kale radiallahu uu qaadan kari waayey oo uu laqi kari waayey gebagabadu waxaa ka mid ahaa shuruuda annagu haddii cidda naga timaada haddaan reer gaala nahay cidda naga timaadoo soo islaanta oo idinka idiin timaada waad noo soo celinaysaan cidda idinka idinka timaadana idinma soo celinayno soo sharti adag maaha dhinaca marka laga eego wamaa daalika hooyadeen xawaa gabadha muslimadda ah ilaahay waa ka soo reebay ayaga kuma jiraan baa layidhi dumarka yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha alnabiyu ida jaءaka almu'minaatu muhaajiraat famtaxinuuhun allahu aclamu biiimaanihin fain calimtumuuhuna mu'minaatin falaa tarjicuuhuna ila alkufaar laa huna xilu lahm wla hm yaxiluuna lahuna waatuuhum ma anfaquu aayaadka waxay tilmaamayaan cajaa'ibka badan shardigaas iyo heshiiska in gabdhaha laga soo saaray mumtaxana waxaa loogu bixiyey aakhirka suuradda yaa ayuha nabiyu ida ja'aka almu'minaat yubaayicnaka cla an laa yushrikna biاllahi shayئa wla ysriqna wla yزniina wla yqtulna أwlaadahuna wla yأtiina bbuhtaanin yftariinahu bayna أydiihina وarjulihina wla yacsiinaka fi macruuf waxaa lagu siiyey gabadha muslimada akhlaaqiyaadkeeda intaana gebagabaynin aniga xaggayga sheekhaan dardaaranno aan siinayaaye waxaan ku gebagabaynayaa gabadha muslimadda ah shareecadeenna islaamka sharaf bay ka leedahay islaamka ka hor waa la duugi jiray dhaxalla waxba kuma lahayn islaamku markuu yimid waida almaw'uudatu su'ilat biayi dembin qutila dembi weyn baa laga dhigay laba gabdhood qofka koriya anigiiyo qofkaasi jannada deris baan ku nahay ayuu nabigu yidhi sala allahu aley wasalam ninka waa inuu meher bixiyaa ninku waa inuu gurigii dhisaa wacaashiruhunna bilmacruuf sidoo kale waa in gabadhii noolosheeda la kafaalo qaadaa gabdhaha muslimaadka ah waxaan kula dardaarmayaa sharaf buu alla idin siiyey qiimo ayuu alla idin siiyey warshaddii waxaa tihiin ummaddan ee ummadda soo saaraysay baa tihiin jannadiinnana waa saad alle ugu dhowaataan subxaana wa tacaala waan ku celinayaa min kani hadalkii nabiga sal ly slam gabadhaha ma xaqiro oo ma yaso oo ma dullayso ilaa nin liita mooyeen ma sharfo ilaa nin sharafa la mooyeen nebi moxamedna shicaarkaasuu la yimid istawsuu binnisaai khayra war haweenka khayr u dardaarma nabiga saas yidhi sal ly slam haweenku waa hooyooyinkeen hooyooyin haweenku waa kuwaan qabno waa kuwa gogosha noo dhiga waa kuwa noo uuraysta waa kuwa cuntada noo sameeya waa kuwa na soo dhoweeya waa kuwa la-aantood ay abaar tahay makhraati baad ka tihin carruurta haddii lagaaga tago hal maalin ma hayn kartid waa nicmo weyn aan u naxariisanno gabdhaha ayaguna ha ogaadeen inay meel sare ilaahay geeyey subxaana wa tacaala oo sharaf leh oo qiimalo diinteennu ay ka mid tahay aniga xaggeega intaas igaga dhan tahay wixii dardaarana sheekhan siinaya baarak allah fiik eh, jazaahu llahu khayr waxaan doonayaa dowr cajiib ah oo aad wada taqaanaan xusuusin iga ah inaan idiin dareensiiyo qiimiga iyo mujtamaca waxay ugu fadhiyaan iyo dowrkay ku leeyihiin qadiiman wa xadiidan xilli hore iyo xilligan hadda aan joogno intuba tusaale markaan soo qaadanno waxaad og tihiin nebigeenna calayhi salaatu wasalaam magaalada makaa laga soo saaray maraaxil bay soo martay waxyiga uu soo maray markii ugu horraysay waxyiga lagu soo dejiyey ee u yimid malagii isagoo baxsada markuu gurigiisa ugu yimid khadiija ee ugu yidhi iduuduub waxaad og tihiin khadiija nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiima muslimad bay ahayd waa su'aal maya ma ahayn khadiija rasuul kaloo gaaraho loo soo diray miyaa jirin maya markuu yimid cabqariyad caqli badan bay ahayd islaamnimo weli ma jirto waa waxyigii ugu horreeyey suuratu alcalaq ilaahay subxana watacaala bilowgeeda shanta ayada ugu horraysaa la soo dejiyey waxaad arkaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markay duuduubtay ee duuduubiddii laga baxay ee uu bannaankii yimid ee argagixii ka tegay su'aal bay weydiisay maxaa kugu dhacay ayay tiri wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam innii khashiitu calaa nafsii naftaydaan u baqay naftaydaan u baqay kelmaddaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi waxaa cajiiba sida ay u dejisay waa sakankii aan ku bilownay iyo dowrka mujtamacu ay ku leeyihiin siday u dejisay khadiija nabiga calayhi salaatu wasalaam kallaa wallahi maa yukhzika allahu abadan inaka latasil alraxim wa tuqri'u dayf wa taksibu almacduum wa tuciinu cala nawaa'ib alxaq kelmadihii ay tiri weeye ilaahay baan ku dhaartay alle weligaa ku hoojin maayay tiri sifaadkii qiimiga badnaaye uu lahaa oo dhan qulubtiisii bay dejinaysaa waxyi iyada ku soo degay oo xitaa inuu nebi yahay ay og tahay ma jiro haddana way dejinaysaa ilaahay weligaa ku hoojin maayo waa dawrka gabdhaha ay leeyihiin wey ee qiimiga badan ee la'aantood aan la dhaqaaqi karin rasuulullaahi oo waxyi ku soo degay cabsi ay gashay bay qalbigiisu qadiijo dejinaysaa oo ay leedahay ilaahay ku hoojin maayo weligaa maxaa yeelay qaraabadaad xidhiidhisaa martidaad soo dhowaysaa saaxiibulxaq baad u caadcaawisaa waxyaabaha dadku ay ku dhibaataysan yihiin baad ku garab istaagtaa rabbi weligaa ku hoojin maayay jiri intii uguma ayaan simin gacantay qabatay waa tii waraqa birinowka lugaysa ay tiri ismac min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa dhegayso maqal waxa uu leeyahy idan dowrkaa qiimiga badan ee mararka qaar aad u adag ee raggu aanay hidin karin xasiloonida iyo deganaashaha iyo sida mujtamac iyo bulshada iyo ama afraaddaba loo dejiyo gabdhahay ku jirtaa waa dowrka ay leeyihiin wey waxaan jeclahay inaad iyadana in yar ila dulmartaan umu camaar nasiibatu bintu kacab gabadha ansaariyadda ahayd ee qiimiga badnayd dowrka islaamka ku lahayd hadday tahay min baab aljihaad gacanteedii marka dambe waxay ku go'day waxay ahayd dagaal bay ahayd caruurteedii carruurteedii dagaalladay ku dhinteen waad og tihiin yowma uxud siday nebiga u difaacday waad garan kartaan ilaa arrintu heer ay gaadhay raggii markii yaacay weliba raggii coscosla ay yaaceen ay goobta ka carareen inay iyada nebi moxamed calayhi salatu wasalaam saa u hortaagneed oo wixii lagu soo tuuro iyada isu dhigaysay iyada iyo ninkeyga iyo carruurteed ay aysu dhigaysa ee nebiga uu yidhi koofiyad bireedkii nin ordaya uu ku yidhi war haddaadan ku dagaalamaynin dadku dagaalamayaa jira iska dhig ee intii uu soo qabtuu tuuray iyada intay qaadatay madaxa ay gashatay qaada nabiga intuu yidhi madaxa ay gashatay ku dagaalantay waa dowrka muhiimka ah ee ay leeyihiin idan lama koobi karo gabdhaha muslimaadka ah dowlaad u qiimi badan mujtamacana la'aantood ma dhisnaan karo marka inay dareemaan xididka rasmiga ah ee laga aasaasmay tiirka weyn ee camuudahe lagu taagan yahay ee haddii uu jabaa bulshada aanay dhisnaan karin inuu isaga yahay sidaa daraaddeed daldaloolada inay iska ilaaliyaan wa khaasatan wadcigan hadda aan ku jirnay xaaladda ay tahay maanta weliba loo baahan yahay dhinac walba laga jaban yahay in dhexda guntiga ay ku xirtaan dadaalka ugu badan maanta iyagaa bixiya waxa diinta barta waa iyaga wax ubadka jiidaaya waa iyaga khayrka waxa wada waa iyaga ilaahay subxaana wa tacaalana ha ku garab galo u sariga ah oo haddii la waayo la'aantiis aanay soconaynin waa iyaga ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa towfiiqda inuuna waafajiyo gabdhaha alla noo xafido tiirkaa weyne aan ku taagannahay ilaahay subxaana wa tacaala noo sugo noo adkeeyo wailaa hunaa naktafi wabillahi towfiiq